mararka qaarkood isku meel lagu keenayo wakaala iyo niyaaba qofkan wakiil buu ka noqday iyo naa'ib buu ka noqday midna waa iska waafaqsan yihiino waa isaga mid midna waa kala duwan yihiin wakaalada iyo niyaabadu niyaabadaa ka caamsan wakaaladuna waa khaas saa darteed wakiil kastaba niyaabo waa la dhihi karaa laakiin niyaabo kastaba ereyga niyaabada la yidhaahdo wakiil lama dhihi karo niyaabada waxaa la yidhaahdaa qofkan wixii laga rabay adu inaad qabato laba mid bay ku iman kartaa marka in isagu hawshii laga rabay kuu diro ood qabato wakaalo weyn in isaga oon kuu dirin ama aan kuuba diri karin hawshii adigu aad qabatana wakaalo maaha laakiin waa niyaabo hawshii waad qabatay walidaalika hawshaa inaad qabato oon wakaalo uusan ku wakiishay isaga hawshiisii aan ahayn laba qaab labadaba waa ku iman kartaa in curfi ama xeer guud uu kuu diro sida ninka ninka ku-xigeenka u ah hadda aynu ku naqaana maamulada xeerarku horaabaa lagu sii heshiiyaa dadkii mas-uulkan magacaabay ku-xigeenkiisana magacaabay baa haddii la waayo hawshiisii ninkan qaban ayay yidhaahdaan marka uu maqan yahay naaib iyo niyaabaad ku qabatay laakiin isaga wakiilkama tihin awooddan waxa ku fasaxay ee ku siiyey isagii maaha waxaa kaloo dhici karta in sharciga islaamku ku siiyo oo hawshii isaga laga rabay aada isaga u qabato adoon isaga idan iyo fasax midna ka helin waa sida qofka dhintay ee xuquuq lagu lahaa aada gudanayso dayn baad ka bixinaysaa sawm lagu lahaa baad ka soomaysaa xaj lagu lahaa baad ka xajinaysaa bacda mowtihi de qof dhintay wax ma idna waxna ma wakiisho laakiin sharcigaa wuxuu ku siiyey man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu adaa naaibkaa ah. abwaabtaa niyaabaa la yidhaahdaa qaybtii isagu kuu dirsaday ee hawshaa ii qaba ku yidhi baa wakaalo la yidhahdaa marka wakaaladu waa wax khaasa niyaabaduna way ka caamsan tahay marka mas'aladaasi waxay niyaabadu gashiyo waxaynan gelin marka laga hadlayo iyo waxay wakaalo gashiyo waxaynan gelin markii laga hadlayo farqiga caamka iyo khaaskaa udhaxeeya masalada labaad baablwakaala muqadim ahaan saddex arrimood inaad ku baraarugto qawaacidda baablwakaala asaaskaa u ah waa muhiim si axkaamta badan ee la taxi doono aad u garata waxay ka hadlayso waxaa lagu leeyahay wakaaladu sideedaba qof markuu ku wakiisho hawl isagu uu lahaana uu kuu dirsado hawshan inuu qabsado iyo lahaanshaheeda waa xaq khaasoo isagu u leeyahay marka uu kuu dirsanayo de siduu rabuu kuugu dirsan karaa ama dhammaanteed ama qayb kamida wakti go-aan buu kuu qaban karaa ku soo samee wakti buu kuu qaban karaa waktigaa ka bilow maanaa ilaa bishan aada wakiil iga tahay bishan wixii ka dambeeyaad wakiiliga tahay waa xaqii tasarufkiisii ee khaaska ahaa oo uu bixinayo wey haddaba maalkaaga inaad wada bixisiyo qayb inaad bixiso inaad meel khaasa ku bixisiyo si caama ah inaad u bixiso adaa xaqu tasaruf lahaa wakaaladana waa xaqii tasarufka ninkanoo cidda uu wakiilanayo shardiga uu ku xiro iyo waxa uu u wakiisho iyo qaabka uu u wakiisho isagaa xaq leh saa darteed ninka wakiilkiihi taas muwakilka taas suurada inaad ka fahanta waa muhim ninka la wakiishay waa nin hawl loo dirsaday wixii loo dirsaday inuu ku ekaado oo sameeyana laga doonayo saa darteed asalku ninka wakiilkiihi waa wixii loo dirsaday nin la dirsaday weeye wixii loo dirsaday iyo shuruudda lagu dirsaday iyo waktiga la dirsaday waa inuu ilaaliyaa oo isagu nin madax banaan oo xor ah oo wuxuu raba samayn karaa ma aha qadiyada saddexaad ee baabkan saamaynta kule waxaa weeye qof qof markuu wakiisho qofkaa la wakiishay wuxuu wakiil u yahay ninkan uu wakiilka ka yahay dantiisa inuu ka shaqeeyo hawl baa lagu dhiibtay waxbaa lagu wakiishay meel baa lagu diray de laguma dirsanin ani inaad ninkii wakiilka muwakilkahaa dabagoyso isagii gaadan iyo gebi ka tuurto isagii boolo u qadan laguma dirin saas darteed tasarufkaaga aada samaynayso waxaa asaas u ah inuu ninkii waxtar u yahay oo aan wax dhiba kaga soo noqon walidaalika culimmadu isku khilaafeen nin waa la wakiilan karaa xaq baa lagu haystaa iyo gar xaq iyo gartii lagu haystay orod soo inkir oo iga soo diid waa laysu wakiilan karaa laakiin ma laysu wakiilan kara orod igu soo qir daynkaa iyo dembigaa inaan qabo fuqaa badan baa tiiday waxay dhaheen maya haayadii wakaaladay ka hor imanaysaa orodoo aniga dhib ii soo jiid oo wax ama xabsi ama qisaas ama ama cuquubaad kale ama xuquuq maala ka dhalanaysa dusha iga soo saar waxay dhaheen wakaala ma gasho fuqahada qaar baa yidhi waxay ka duulayaan wakiilku sidiisaba wuxuu meesha u joogaa wakiilka caamka iyo khaaska labadaba limaslaxati اlmuwakili halka waxaa kaaga soo baxaysa mas'alo baabulwakaala kugu iman doonta haddii ninkii waxii dirsado ousan shuruud ii xirin tasarufkaaga waxaa xakamaynaya ninkii dan ma ugu jirtaa mise uguma jirto waxay dan ugu jirtana wuu asixi wixii ninkii dhib ku ah ama aan dani ugu jirinna tasarufkaa waxba kama jiro waayo qaacidada guud baa ku xukumayo adiga maslaxadii ninkan aad u wakiil tahay dantiisa inaad u fulisuuna asal ahaan ku wakiishay waxaan rajaynayaa suurada intaas markii aad fahanto mid waad ogolaan ninkii muwakilka ahaa ee wax wakiilanayay inuu shuruuduu raba xirto asalka inay saas tahay waad ogolaan ninkii la wakiishayna inuu wixii shuruuda loo xidhay ku ekaado baa laga rabaa wixii aan caddayn oon la qeexin wixii danta ninka wakiisha ay ugu jirto baa socon saddexdaa arrimood iyo asaas adoo ka duulaya dhegaysan baabul wakaala masaa'ilkeedu marka way fududaan wuxuu yihi yushtarau waxaa shardiga fi lmuwakili qofka wax wakiilanaya iyo walwakiili kan la wakiilanayo kan wax dirsanaya iyo kan la dirsanayaba an yakuunaa labaduba inay yihiin jaa-izay tasarufi inay tasarufaan ay macaamilaan inay u banaan tahay fii maa yuwakkalu fiihi waxa yuukalu fiihi waxa loo wakaalanayo shaqada ninkan loo dirayo kan diraya iyo kan la dirayaba waa inay noqotaa wax ay sharcan loo ogol yahay inay qabtaan ninka muwakilkaa waxaan isagaba loo ogolayn inuu ku tasarufo kuma wakiilan karo xoolo lahayn adi xoolo aan lahayn ma iska maamulan kartaa walaga sharcina aadan uhaysanin qofkani waxaan tasarufkiisa iyo kutagrifalkiisa waa inuu xaq sharciga uleeyahay ko qofka la dirayo waxaan loo dirayo waa qof isna tasarufi kara wakiil marka laga dhiga inuu yahay nin waalan baad wakiilatay nin waalan tasaruf la ogolid ilmo sabi aada wakiilatay ma loo ogol yahay maya waxaad wakiilatay nin safiihoo maxjuuroo tasarufkaba loo diiday oo xoolihiisiiba nimaan loo ogolayn isaga xoolo dad kale ma loo wakaalan karaa lama wakaalan karo ninka kuwiisiiba loo diiday limaslaxatihi kuwo kaloo dad kale in loo diraayo lama ogola waa nin qof tasarufi kara waa inuu yahay laba waxa la ysu dirayaay wax sharcan banaan in lagu tasarufo waa inuu yahay macaasi la isuma wakiilan karo qaadkii sigaarka iisoo gal wakaalada ma asaxdo waayo beeca laftaan banaanayn kan waan leeyahay lehen uma banaana de waxaan u banaanayn inuu qof u dirsado lama ogola saas darteed waxani wax sharcan aad xaq u leedahay adiga waa inuu yahay adiguna aad tasarufi karta walidaalika sabigu waxma wakiilan karo lamana wakiilan karo majnuun waxma wakiilan karo lama wakiilan karo waa inuu tasarufaba looma ogolaba watasixu waxaa asixi marka masalada waxaa laga soo reebayaa wakaalatu sabiyi ilmo yar in loo wakiisho fi lidni idanka fii dukuuli daari guriga in lasoo galo wa xamli lhadiyati hadiyadda in la gaarsiiyo iyo walcabdi addoonkii fii qabuuli nikaaxi in loo wakiisho nikaax inuu kuu soo aqbalo halkan wuxuu ku leeyahay qaaciidadaa hore waxaa ka baxaya sabi lama wakaalan karaa ka dhalanaysa waxna ma wakiilan karto laakiin wakaaladii baan u qaadaynaa laba kala qaybood baan u qaadaynaa wax baablistikdaam adeegsi ah iyo wax baabulwilaaye oo awood la siinaya ah wakaalada sabigiya loo diidan yahay waa wixii min baabi mas-uuliyad iyo xil iyo wilaayaadkaa wey baablistikdaamka iyo adeegsiga ilmaha yar waa la ogolyahay biyaha iken kabaha isoo qaadi malaha soo maaha albaabkaa la soo garaacay inaad tiraahdo orod ka fur soo gala ku dheh ma baablwakaala adu wakiilatay inuu idnaan ka dhignaa qaacidadu waxay noqonaysaa ma banaana oo ilmo sabia guriga soo gala hadduu ku yihaahdo ma kuma soo geli karta idankiisa waayo wakiil inuu noqdo ma ansaxayso laakiin tan waxay leeyihiin waxay u dhowdahay istikdaam iyo adeegsigii oo maaha baabulwakaaliya mas-uuliyade baabuliblaaqi gaarsiin wey walidaalika hadduu albaabka garaacdoo soo galay mihi yihaahdo waa loo diri karaa waxaa kaloo lamida ah, miskiin baa albaabka soo garaacay oo magan alla buu yihi rootigii baa ilmaha loogu dhiibay ugee baa la yihi ma ka qaadan karaa ilmahani mawakiilba laakiin wakaaladu jinsi istikdaam hadday gasho dhib ma laha gaarsiinta laakiin wakaalad mas-uuliyada ilmo sawiga ah ma qaadi karo laakiin waxaa kaloo la yihi ilmaha dukaanka intaad u dirsato sonkor iyo caani iyo soo qaad ma dhihi kartaa ama hooyada dabka waxu saaran yahay markay wax ka goy aragto ku orod dukaanka yar iyo cooshad iyo kiyoska ku orado waxay iga soo qabo ma dhihi kartaa oo hooya iisoo dirsatay hadduu yihahdo ma loo dhiibayaa shaaficiyadu dadka aad ku tashadud badan bay kamid yihiino taas waxay dhaheen maalba soo gudoon oo xaq lagugu yeesho hadday gasho baabulwakaala wey walaa tasixu ayib laa tasixu maxaa ka dhalanaya cinda shaaficiyada dhegeysta dukaankii buu tegey waa loo soo dhiibey wuu jebiyey dhexdu wixii ku daatay sankortii way daadatay ama weelkii waa ka dhacayoo waa jabay reerkii ma kuleedahay leedahay maya oo ilmo yaroo uu ka dhacay oo tafriiq ma samaynin dhiibitaankaad u dhiibtayna adigaa qalad sameeyey oo idan wakaalamada aqbali karo wixii dhexda kaga luma wax cad aad ku leedahay iyo cidaad u raacan doonto midna ma jiraa wy runtii xaraj badan baa ku jira waxyaaba badan marka laeg wayajuuzu waxaa banaan atawkiilu in la iswakiisho fi lcuquudi caqdi iyo heshiis la gelayo ko wlfusuuki cuquud lagu kala baxayo la jebinayo wاalaaqi haween la furayo wاlcitqi addoon la xoraynayo waihbaati اlxuquuqi xaq la sugayo hebel xaqaasuu leeyahay lelo loo doodayo wastiifaa'ihaa xaqaad qof kulahayd ood ka qaadanayso wa fii tamliiki اmubaaxaati waxyaabaha mubaaxaadkaa soo milkintooda ka saydi ugaadha iyo walxashiishi cawska banaanka ku yaala iyo walmiyaahi biyaha banaanada ku jira intaba waa la wakiilan karaa halkaa caws iga soo bur cawskaa iisoo qaad hebel wax iga soo gad haddaba haddii la yihaahda ihbaatu lxuquuqi xaqaa inaad dad ku leedahay qofaad u wakiilan kartaa waa baabka muxaamaadka iyo looyaradu hadda ay ka galaan wey masalat wakaalati juz waxaa kamid a ah baab muxaamaati oo ninka wakiilka kuu noqonaya hadda inaga maxaa la yidhahda ninka laerka wakiil baa laasoma adigaa u tafwiidinaya oo fasax siinaya ishkaalka meelahana wuxuu ka imanayaa qaanuunka iyo sharciga uu kugu doodayo baa xaggiisa wax ka imanayaae hadday dhinacii sharciga ahata islaam ay tahay oo islaamka lagu kala baxayo qof baad wakiilan kartaa warniyo afkana adaa yaqaan adaana iga cod ballan baasha isku hadinteedana adaa khabiir iyo xirfayahan ku ah base hawsheedu waa sidane baasha isku tootoosiyo si fiican idifaac waad uwakiilan kartaa ujrana waad ku bixin kartaa waa baabka hadda muxaamiga ama looyarki ama wakiilka la yihahda wey laakiin ishkaalka halkan wadamadan ka jira iyo meelaha kale de wuxuu ku doodaya cuskanaya daliil ka dhiganaya xaqu uu sugayo baa de wixii wuxuu yahay wax saqajaanaho ay gaalo samaysatay ama aan diin ku salaysnayn hadduu ninka aad faahfatirsataa dhaba cuquudda waxaa kamida sideedaba cuquud waxaa la yidhaahdaa waxaan cibaadaad ahayn oo curfiga fuqahadu lafdul caqdi hadday isticmaalaan waa xiriir iyo mucaamalaad bini aadam dhex maraya wey dhammaan saas yihahdaan cibaado iyo caqdi bay saa darteed camalka u qaybinayaan islaantaydii iisoo fur haddaad u wakiila toos furo way furmi siday meherka iisoo aqbal haddaad u wakiilata uu meherku kugu asixo addoonkii xorayntiisii xuquuqda bini aadamka tasarufaadkeeda waa laysu ogolya istifaau xuquuqi waxaa ka mida ah dayn in lagugaaga soo qaada qofaad ku qofaad qisaas ku ninka jallaadka ee qisaas tawafiyey inaad tiraahda adaa wakiiliga ahe eh, qoorta ii jar ninkaa way banaanta oo qisaastii ii fuli jallaadka inaad tiraahdo way banaanta lakiin cinda shaaficiyati masaa'ilkan qaybo kamida mushkila jiddan weeye aakhirka baabkaan ugu tegi doonaa haddi ala yihahdo wa amaa xuquuq ullahi tacaala wixii xaq ilaahay leeyahay fain kaanat cibaadatan cibaado hadday tahay lam tajuz ma banaana ilaa fi tafriqati zakaati zakadaada qaybi waad wakaalan kartaa waalxaji haddaad cajistood waa ama xanuunsatay iga soo xaji qof waad dhihi kartaa wadabxi udxiyati udxiyadii iyo hadaayaadkii gowracoodana wakiil waad ka dhigan kartaa wixii kale cibaadaada iga soo gudo qof ma dhihi kartid hebelow salaadii waan yar cajisnahay orod iga soo tuka ma dhihi kartaa maya soon qadaa laygu leeyahay iga soon ma dhihi kartaa maya cibaadaadkii kale lama ogola daabulwakaala looma ogola baabu niyaaba ma geli kartaa nacam ama sawmu man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyadu maanan wakiilani bacda mawtika uu kaa soomi karaa bacda mawtika ma kaa tukan karaa qof salaado lagu lahaa ma kaa tukan karaa qawlaani liahli اcilmi ha iyo maya qolaa de cibaadaadkii xajkii iyo sadaqaad zakaadkii iyo soonkiiba haddii la ogolaaday tan maxaa ka reebaya tirada waa jiraan oo halkaa martay qoday yidhi maya salaadu khaasiyaad bay leedahay gaaraho arkaanta kale way ka weyn tahaye dee wax ka weyn baa la raacin karaayo wax iyada ka yaro ka hooseeya dib looguma celin karo ciladii masirna asalka iyo faraca halkaa ka baxdayna way jiraan oo cibaadadu waa tawqiif iyo kuwa delid baa loo tan deli looma helinayo halkaa maray halkaan waxaa ka faaidaysanaysaa amaradii aynu nidhi niyaabadu way ka caamsan tahay wakaalada udxiyada in la gowraco iyo zakaadka iyo xajka intaba adilla leedahay amaa zakada nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligiisii waa dadka zakada leh inta laga qaado baa qaybintooda dadka sucaada ee zakada qaybiyaha dadka gaarsiinta dadka mutay wakiil uga ahaan jiray wa amaa xajka nabigaa u yihi xuja can abika wactamid dabxuludxiyana nabigaabaa xajat lwadaa cali u diray baaqigii inuu gowraco hadaayaadki hadaayaadki udxiyada isku mid wey wain kaana xaddan hadduu yahay xuduudu min jinsi cibaadaat inay tahay halkaa ka garo jaaza waa banaan yahay fii istiifaaihi xadda in la ofsado duuna isbaatihi in la sugo wakaalo ma gasho baabulxuduud hadday tahay hebel xadku sugitaankiisa niyaabo ma geli karto baabu zina baa nin lagu markhaati kacayay warniyahu anaa arkayey markuu simikhaanku markuu zinaysanaye adaanku wakiishay ee markhaatigii iga gudo adaa iga wakiila ah. ama anaa ninka dacweyn rabay ee wakiil iga noqo dacwada igu soo og adoo anigi matelaya lama ogola waayo asalka xuduudu in la tawsiiciyo isbaatkeeda lama rabo in la cidhiidiyo oo la yareeyo waa maطلبka شharciga ah laakiin اsتiفaaئiha xad qof ku yeelatay adigama adigaaba laguu diray dawladdii kuu dirtay xaddii fulinteeda cid inaad u wakiilato tiraada hebelow fuli dhib ma laha amaa tii mas-uuliyaddeeda laguu diray aw qisadii cثmaan iyo cali cثmaan intuu diray cali ow orod ninka soo jeeda la calina uu xasan ku yidhi xasana warad soo garaac xasan waa kiini walli xaaraha manta wallaa qaaraha mas-uuliyaddii maamulkan intaad ii fiicneed raggaad u dhiibteen inteeda dhibka badan iyo garaaceedana ku wareejiya buuri maxaa hebela dheebteeda loo siin annagana dhibkeeda dushana looga saari intaad dheebteeda seen dhibkeeda siiya macnaha waxaan uga jeedaa cusmaan cali buu wakiishay calina xasan buu sii wakiishay isagoo ha diido laakiin tawkiil inay geli karta istiifaaga waa iska garatay nabiguna wuxuu yihi waqdiyo awnaysu ilaa imraati haada fain ixtarafat farjumha unaysow tag ninkan naagtiisa lagu dacweynayo zinada u tag hadday qiratana rajmi nabiga u wakiishay sal ly slam marka wain kaana xaddan jaaza fi istinfaa'i qofaad qisaasta ku lahayd orad ii soo dil anu tegi maayo ilaan qof markii la dilaya la qisaasayo naftu dadku ma wada adkaysi badna dad baan adkaysan karin qof taagan oo qoorta seef lagaga goynayo dad badan baan daawan karin war anigu ma fulin karo mana daawan kare adaa wakiiliga ah xataa biujrana ha noqotee waa la ogolyahay wa sharطuhaa shardigeeda wakaaladu aliijaabu bilafdi eray inaad ku waajibiso weeye oo tiraahda waa ku wakiishay waayo qalbiga inaad iga wakiilatay inaad wakiilatay seen ku ogaata lafdigaasi ama nuqan ha noqdo ama kitaabatan ha noqdo qoraalka hadduu lafdina yahay sariixana de waa ku cadyahay hadduu lafdi aan aada ugu caddayn yahayna niyi u baahan hadday kitaab iyo qoraal wakaaladu tahay niyo ma u baahanaysaa qawlaani alraajixu fi lmadhabi kitaabo oo dhan kinaayad wey niyay u baahan tahay min ayri tacliiqin lahaa shardi in lagu xidho lama ogola alijaabu bilafdi erey ahaan inaad ku waajibisood ogolaato weeye min ayri tacliiqin adoon xirin lahaa wakaaladii aan ku xihin meel adoon shardi iyo waxba ku xihin warniyahu waa ku wakiishay inaad tiraahdo wey wakaalo aan wax kale ku xirnayn oo ahayn inshiitu haddaan doono iyo hebel hadday la qumanaato iyo haddii waxaas yimaado waxyaabaha in lagu xidho lama ogola shuruuddii kale u xid saa iyo saa u shaqe waxa iyo ku wakiishay intaa intaas adii qaban karta baa loo laakiin waxaad wakiil ii tahay haddii waxaa la helo taa lama ogola tacliiqa saas uga jeeda alfaadii maxaa ka mida kawakaltuka waan ku wakiishay aw bic haada thawba dharkan iisoo gad waalqabuulu aqbal baa shardiya bilafdi erey uu ku aqbalo qofkii la wakiishay aw ilficli ama wixii ku tallaabsado markii adiga lagu wakiisho qasab maaha inaad tidhaahda waan aqbalay saddex baa kaa suuragala marka nin baa ninkuu yihi waan ku wakiishay wakiil baad iga tahay adiga saddex midun baad samayn kartaa laa raabica lahaa inaad tidhaahda waan aqbalay inaad tidhaahda waan diiday inaad iska aamusto saddexdaa midun baad noqon haddaad tidhaahda waan aqbalay iyo haddii aad aamustaba wakiil baad haddaad tidhaahdaa waan diiday sidii haddaad kaga tagtay kaga tagtay xoogay kadib bay kula kumaraatay hawshiina ad qabato markii horena waa diiday ma qaban kartaa mise wakaala jadiid aad u baahan tahay qawlaani wajhani fi lmadhab asaxuhumaa tabtulu biraddi haddaad tidhaahdaa waan diiday wakiilnimadii way gurtay haddaa rabtin hawsha qabato way tawkiil jadiid aad u baahan tahay waa alasaxu fi lmadhab wey wa huwa ficilku imtihaalu maa wukila bihi wixii loo wakaashay oo farmo oo fuliyaa la yidhahdaa walaa yushtaratu lfawru deg deg shardi maa fi lqabuuli aqbalka markaaba waa yahay inaad tiraahda waan aqbalay wakiilnimadii inaad markaaba tiraahda qasab maaha fa ina jazaha hadduu gooyo oo waan ku wakiishaydii uusan wakiil inuu ka yahay waxba ku xidhin wacallaqa tasarufa laakiin qofkii inuu wakaaladii fuliyo uu ku xidho calaa sharin shari jaaza banaan ka qawlihi ki yidhaahdo wakaltuka waan ku wakiil sharta wakiil baad iga tahay walaa tabiic waxbaasi ha iibini ilaa shahri bil bishan hore laakiin waxba ha iibini waayo waxaa laga yaabaa qalad iyo ujeedi iyo xisaabi iyo kala cadayn inuu dan ka leeyahay baa dhici karta hadduu waktiga tasarufka wakti ku xidho ama shardi sifaa uu ku xidho way banaan tahay laakiin wakaalada asalkeeda hadduu xidho tacliiqiya lama ogola intaasi waa wakiilkii walaysa lilmuwakilkii wey wax wakiilanay walaysa maha ma banaana lilwakiili ninkii wakiilka ahaa an yuwakila qof kale inuu sii wakaasho ilaa biidnihi ninkii kusoo wakiishay inuu ku ogolaado maahane nin kale hawsha kuma sii wareejin kartid ko aw kaana ama uu yahay waxani mimaa laa yatawallaahu waxaanu fulinaynin binafsihi isaga laftiisa aw mimaa kii laa yatamakkanu minhu uusan awoodba ulahayn likarati badnidiisa wuxuu leehay asalku wakiil baa tahay idanka qofka ku wakiishay baa ku tasarufi waxa uu idnay ee uu fasaxayna waa adiga adiguna kugu aaminay hawsha iyo shaqada adigu qof kale ma usii diri kartaa wixii lagu diray wuxuu ihi asalku waa maya saddex xaalaa laga soo reebi xaaladda koobaad waa isagii hadduu kugu ogolaado hawshan adaan kugu ogahay ciddaana tana waad u dirsan kartaa ama adigu fasax ka dalbo dee cid kale mau diri karaa ama isaguba marka hore ha kuugu daro isagii idan haddaad ka heshiiya fasax cid kale waa u diri kartaa hawsha dembina maaha laakiin mas'alaa ka dhalan halkaas qofkaad u dirtay wuxuu halleeyo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya asalka adiga wey qaala qaar baa waxay yidhaahdeen suuraan ka soo reebaynaa waa haddii uu kuu magacaabo ciddaad wakiilan karto wuxuu yihi hebel iyo hebelna waad u diri kartaa haddaa ugu rabto ayb dadkii baad dirtay dadkaasi idanka aada u dirtay ee shaqada qabteen ma biidnika ay ku qabteen mise biidnihi weeye ma wakiil adiga ay kaa yihiin mise isagay wakiil ka yihiin oo adigu waad gaarsiisay waxay dhex gelaysaa masalo usuuliyiintu ay ka hadlaano hal ilamru bilmri bishayi amrun bi nabigu markuu yihi muruu awlaadakum bisalaati min aw sabcin toddoba jir markay gaaraan salaada farayay adiguna aad ilmahaagii tuka dhahdo nabigu ilmaha miyuu amray inuu tukado mise adigaa amro oo nabigu adigu ku amray waa qawlaani liahli cilmi usuuli masaladiibaa saamaysay masalada wakaalada hadduu kuu idna cid mucayana inaad wakiilato xaaladda labaadee lasoo reebayo haddii waxaan lagu wakiishay curfiga iyo caadadu ay tahay la og yahay inaadan adu samaynaynin ee cid kale u diri doonto innaga waxaa ka mida guurka walaayada soomaalidu markii gabadh la guurinayo wadaad bay walaayada ku wareejiyaan sooma odayga soomaaliyeed ee maqani markuu kuleeyahay gabadhaydii walaayadii adaan ku wakiiligaa wuxuu og yahay in isagoo hadduu joogana wadaad uu ku wareejin lahaa marka la meherinayo adiguna aada wadaad ku wareejin doonto wuu og yahay hadday curfigu sidaasoo kaleeto tahay cid kale waad wakiilan kartaa sababtoo markuu curfigaa xukumayo alcaadatu muxakamatuna waa kan la yihaah waa ka la yihahda almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan markuu ku wakiilanayay mas'aladaa wuu ogaa wuu ku talagalay baa laleeyahy waayo isagoo hadduu yahayna ma sameeyeen cid buu ku wareejin lahaa adiga markuu kuu dirayna wuu og yahay inaanan samaynayn oo cid kale ku wareejin doonto masalada ah, masale curfigu hadduu keenayo waxaan lagu wakiishay inaad cid kale ku wareejin doonto curfigu hadduu saa caadi ku yahay suurada saddexaad waxaa lagu wakiishay haddiiba la og yahay awooddaada inuu ka badan yahoodan keligaa wada qaban karin keligaa ma wada qaban kartid waxaa wakiilka lagaaga dhigay waxay noqonaysaa hawshaas waxaad qaban kartana qabo wixii aadan qaban karin de cid kale u yeel oo laguguma dirin dee hawshu ina qaba ina hadda yacanto maaha macnaheedu aw mimaa laa yatamakanu minhu likatrati wey walaysa lahu wakiilka uma banaana an yabiica inuu galo maa wukila fiihi wixii loo wakaashay linafsihi isaga inu iska iibiyo ma banaana aw libni sagiiri ama ilmihiisa yarays weliga u yahay mas-uulka ka yahay lama ogola maxaa yeelay tacaarud lmasaalix wey innaga waxay moodayaan dadkeenu markii hadda wadahadaladiiyo wax go-aamintiiyo laga hadlayo waxaa laleeyahay qofku meeshay maslaxad ugu yeer jirto lama ogola inuu qayb ka ahaado markaasay la dhahayeen conference of interest baa ku jira aqaafada iyo aqoon le inoo keenay baan moodaynaa halkan waxaa la leeyahay garadu lbaa'ici walmushtari way iskhilaafsan yihiin ninka alaabtan iibinaya qiimaha ugu badan ee lagu heli kara in loogu gadu rabaa wakiil baa noo ninka mushtariga ah ee gadanayana qiimaha ugu jaban ee la geyn karay in la geeyuu rabaa waa isla adigii amaadaa adaa wakiilkaa kee dantiisa mateli ma dantii wakiilnimadaad mateli oo beeca ugu qaadaysan baad iskaga gadi adigi mise taadiibaad mateliyo qiimaha ugu jabanee lagu heli karaad kaa gadiyo tiisii baad basasi adigu laba ma noqon karta saas darteed baa garadulbayci garadkii baayica iyo mushtarigaa maslaxadoodii tay ku jirtay baa iska hor iman laba iska hor imanaysana labadaba adigu ma mateli kartid naasix kama noqon kartid innaga masaladaa waxaa kaloo kamida ah hadda aad shaayic suuqeena min haada albaabi ah dilaalka labada dhinacba ah ninka labada ninba dilaalka way wax kala garanaysa kan alaab soo raadi buu yihi kanna wax gasta ii raadi buu yihi kanna dilaal inuu ka qaatuu rabaa kana dilaal inuu ka qaatuu rabaa wuuna kala qarinayaa okay kan wuxuu dilaalka ku siinayaa alaabta ninka qiimaha ugu badan igaga soo gado kanna wuxuu lacagta ku siinayaa alaabta qiimaha uhooseeya gaadhsiiyo riix lacagna wuxuu ku qaatay qiimahay ugu badan igu soo gal midna wuxuu ku qaatay qiimaha ugu yari ijee labadaa ma jamcin karaa waxaa weeye likhtilaafi aradba aradayi lbaaici wاlmushtari saasaan loo ogolayn walaa biduuni amani milihi lacagtuu suuqa ka joogay ka yarna kuma biri karta alaabti alaabtii iigal lagu yihi wax qiimaha suuqa ka yar kuma iibin karta alaabti ilaa wakiilku limaslaxati muwakili soomaynaan dhihin ma qiimahayn suuqa ka jooginoo ibakas baan ku yidhahdo ku dirsaday may qiimo ugu yaraan qiimaha suuqa ay ka joogtay igu soo gad wey haddii kale ka badan oo ka fiican igu soo gad walaa bimuajalin daynna kuma gadi karo hadaan loo fasixin waayo dayn inay soo noqon oo la keenayo inaan laba keeni doonin war looma hayo xoolihiisi wuu haystaa dayn wuu ku gadan laakiin waa wax ka baxay oonu soo noqonaa war loo hayni walaa bigayri naqdi lbaladi lacagta hadda waxaan ahayn uguma geli ka geli kartid oo lacagta wadankii wadankii bay wax ka goysaa laakiin adoo halkan jooga haddaad tidahdaa lacag etoobiyaan iyo lacag sacuudi way lacag imaaraad baan kugu galin iyo geli baan ku iibin oo hadhow si uus wax u gataba garanaynin iyo in la bakaso ay dhici karto lama ogola waxa walba waxaa lagu yaqaanaa lacagta wadankiisuu qiimaha iyo wuxuu gooye lagu yaqaan lacag kale markay noqoto lacag dhexdhexaad sarif bay geli sarifkaa iyo badaana wuu isbedbedeli beriba salka inay la tagtaa laga yaabaa iyadana lama bado ilaa an ya'dana lahu fii daalika waxaasoo dhan idan isaga inaad ka haysato maani isaga idan haddaad ka haysato isagaa xaqa lahaa ee xaqi oggolaaday walow nasa hadduu kuu caddeeyo ninkii ku wakiishay calaa jinsi tamani lacagta aad ku iibinayso hadduu shilin igu gad ku yidhaahdo ama xoolahaygan dollar igu gad uu ku yidhaahdo oo fakhaalafa uu khilaafo lacag kale ku gado lam yasix ilbaycu asixi maayo tusaale kabic ku gad buu ku yihi bialfi dirhamin kun dirham fa wuxuu ku gaday bialfi dinaarin waayo adiga wakiil baad ahayd idankaagana shardi baa ku xirnaa shardigii baad khilaaftay idan tasarufkaa uu tasaruf bilaa idnin awey kii lagu idnay ee wakiilka u ahayd kan ma ahayn waxaad la mid tahay nin xoolo uusan lahayn idanna u haysan nin iibiyey baad la mid tahay wainmasa hadduu ku caddeeyo cala alqadri qiimahaa ku gadayso baalkan laba kun oo shilin baad igu igu iibu ku yiri fazaada uu ku badiyey min aljinsi saddex kun baad ugu gaday saxa waasix maxaa yeelay tasarufkaaga aada khilaaftay qadarkiisii waa limaslaxatihi marday maslaxada isaga u noqonayso khayraad soo ziyaadisay asalku waa inuu soo dhaweeye ninkoo markuu qadaraye intaa ku gad uu kuleeyahayna asalku wax ka hooseeyuu ka cararayaaye cidina wax usoo kornay ma diido kabic bialfin ku gad buu ku yihi fabaaca bialfayni laba kun buu ku gaday way ansaxaysaa ilaa an yanhaahu inuu diido wuxuu yihi laba kun ka ku gad shilinna ha ku darin shilinna ha ka dhigin hadduu ku yidhaahdo oo laba kun laba kun ku gado ama saddex kun ku gado ka badaysa baala albayc oo isagaa tasriixiyey waayo ha ka badin min takaayi iyo qalad ujeedu ka leeyahay dan baa ugu jirta dantan adiga mas-uul kama tihid inaad ogaato shardi maaha mar hadduu isaguba kaa reebay kollaba waxa aad samayseen adu maslaxadiisa moodeyso maslaxaduu kaaga reebay baa jirta barey baan muqadimada idin soo yidhi wakiilku waa nin la dirsaday wixii loo dirsaday inuu ku ekaanana laga doonaya walow qaala hadduu yidhaahdo ishtar lii iigu soo gadaa bimiati boqol alaabtaasaan kuu dirsadaye boqol iigu soo iibi buu ku yidhi fashtaraa wuxuu soo gaday maa yusaawiihaa alaabtii wax la siman biduuni miatin boqol wax ka yar saxa waa saxaya wuxuu ku yidhi alaabta saas iyo saasa boqolkan qaab boqolkan igu soo iibi hebel meeshaa iyo meeshaa iyo halkaa ay taalla suuqa halkaas alaabtii oo kale aad usoo heshay oo boqol ka yar shaabeeshu meeluhu ku dirayey qaali bayba ahaayeene ama adiga aada u gorgoriyeyo qiimo ka yar baad ugu soo heshay isagaybaa alaabtiina waad uhaysaa lacagna way usoo hadhay saxa way ansaxaysaa waayo waa limaslaxatii soo maa wakiilku waa limaslaxati muwakili buu tasarufaa wain ishtaraa bimiatayni laba boqol buu ku soo gaday maa yusaawi wax la siman miatayni laba boqol fala maya ninkan boqol buu iusoo gad ku yihi laba boqol baa usoo wuxuu usoo gaday waxaa soo gadayna qiimaha laba boqol waa u dhigmaa beeca sixi wakaaladaas sababto isagu boqol bu kuu dirtay boqolkan kale maxaa qoorta ku geliye bilaa idan baad boqolka labaad ku tasaruftay wixiina hal caqdi buu noqday caqdigiina lama qaybin karo faidaa baطala fii juzihi baطala fii kulihi wuu israacaya dhammaantii shaaficiyaduna ma qabaan tafriiqu safqa waxaanaad soo gaday intii boqolka haydna uu ku asixinta kalena ah, ku asixi maayo maxay dhaheen darar cala bay noqono khiyaaru tafriiqi safqati waxbaa ka dhalanaya wain qaala hadduu yidhahdo ishtari kusoo gad bi dinaari shilinkan shaatan neef lacagtan neef kusoo gadbu fashtaraa bihi wuxuu ku soo galay shaatayni laba neef oo ari ah tusaawi ay u dhiganto kullu waaxidatin mid kastaba dinaaran shilinkiiyo lacagta ay u dhiganto saxa waa sixi wa kaanat xoolahana lilmuwakili ninkii kusoo wakiishay baa iskale xadiidkii curwat albaariqi weeye nabigu calayh salaatu wasalaam intuu lacag u dhiibay buu noo soo gad yidhi uu laba neef buu ku gaday mid buu dib usii gaday lacagtii buu gooyey neef iyo lacagtii isagoo wadu keenay nabigu waa u duceeyey wakaala mulaqay ahaydo wixii lilmaslaxati u ziyaada lagama reebin baabkaasoo dhanna xadiidkaasaa u intaasoo dhan haddii qiimihii ku gad lagu yihi ka badan aad ku gado qiimahaa ka badan yaa iska leh iyo ribaxa soo kordhay lilmuwakili saas darteed dukaanka haddaad joogto intaa ku gadna lagu yihi maslaxadiisa inala kordhisana fiiri waa dan baa ku jirta ummadina ku qaaliyaysana dhib baa ku jira bu qaar ba waxay sameeyeen naga suqyadeena waxaan ku arkay la qabsaday annaga de markii la isqabsado bay qayladuna soo gaartaa carabdana waxay yidhahdaan ida ikhtalafa suraaqu tabayana masruuqu markay dadkii wax wada xaday iskhilaafaan ba wixii la xaday iyo wixii dhacay ay caddaataa waana iskaqabsadaan waxaan isdhacdooyin dhowra waxaan gallay ninkii qiimihii loo gooyey ka badan buu ku gadaa inta dheerna isagaa hoosta gashada waagi dambaa lagu ogaadayo la isu qabsadayo yaa xoolahaa lahaa isaga intiisa waan ku gada muxuu iga rabaa maba qabsanaya waa taagan yahay wa kaanat lilmuwakili ninkii xoolaha iska lahay ku soo dirsaday baa waxa dheeraadka ee soo baxay iskale faaidada aduu wakaladaadi ujir aad ku qaadatay ama waad tabarucdo waad sadaqaysatay sadaqaan sadaqaystay waxna waan ku qaadan isma laha ujraad ku qaadatay haddana wax kalaan kaga dalsan oo yaa kuu siiyey inmaa ujraadbaad ku qaadatayna qaadatay od mushaar qaadanaysa haddaad tabarucdayna sadaqada ajirkeeda aakharaad geysatay si aad xoolahan ku qaadataa malihi fain lam tusaawi haddaynan la sinayn kullu waaxidatin mid kastaba dinaaran shilan haddaynan dhigmin lam yasix caqdu caqdigu asixi maayo ari ah qiimaha hadduusan u oo labadan isku darkooda lacagtii u dhigma hal neef oo lacagtaagu u dhigma buu kaa dalbaday laba neefoo isku darkooda u oo wada naaqis naaqis oo nusnusa shaqadii laguu diray maaha wain qaala hadduu yidhaahdo bicli zaydin hebel ka iibi alaabtan hebel ka iibi hebel inaad ka iibisaan ku wakiishay fa baaca ligayrihi qof kaleu ka gaday lam yajuz ma banaano beecaa sixi wakaaladu haddii jiha mucayana wixii ay qaadanaysaad wakiil ka tahay in lagu yihaahdo kuwa kale ma faragelin kartid meel kalena ma geyn kartid masaladan hadda innaga waktigeenna curfiga bayceenna aswaaqdeenna aad bay ahmiyadoodu u muuqanaysaa sharikadaha waaweyn marka la macaamilayo qof shirkada iyo waxeeda u xeel saaranaya oo dharadeedaa la sameeyaa si wixii halkaa maray qof loogala xisaabtamo shirkadaha waaweyn haddii ciddii lagu diray cid aan ahayn boodarkaad ugeyso oo lagu yidhaha alaabtan qaad hebel iyo hebel ugee lacagteena kasoo qaad kasoo gal oo tiraahda wallaahi meel ka qiimo badan baan arkayo meel kaba dhow baan arkay meeshaa shidaal badan baa ku bixiyo ama riski iyo khatar badan bay leedahay oo meel jiro aad ku leexiso lama ogola wakaaladaadu waxay muqayada ku tahay hebel aad ka weyso nafsulmas'ala imano waad guursatay baa guursanayay hebel buu gabadha ka rabay gabadhii hebel walaayadeydaa lagu soo dhiibo lagu wakiisho hebel inaad umeheriso nin kale meherkii ma ku wareejin kartaa oo nin kale iijaabkii mau samayn kartaa maya waa wakaala muqayaday ahaydo hebel gabadha in loo guuriyaan wakiil ahay ood aabbaheed wakiil u ahayd iyo weligeedii nin kale inaad gabadhii ku xirto wakaaladaakii lagu diray maaha lam yajuuz ma banaan wain qaala hadduu yihahdo bic lizaydin hebel ka iibi fabaca ligayrihi qof kale u ka iibiye lam yajuz ma banaana ama lam yujzi gudi maayo baw sharikaad wey qofka mushaar baad leedahay commissionna waa qaadan kartaa dee haddaad ku heshiisaan waa okay dhib ma laakiin alaabtan intaa ku gad in intaad ku gada hoostaad gashataan ka hadlayni wain qaala hadduu yihahdo ishtari gada haada ishtari soo iibi haada tawba maradan fashtaraahu waa iibsaday nin baa ku wakiishay dharkan alaabtan inaad u gada mucayankaa wakiil baad iga tahay alaabtaa iisoo iibi u yiri alaabtii mucayankaydees kuu diray baan usoo iibisay fawajadahu maciiban isagoo ceebla buu arkay falahu radd wuu celin karaa beyc wuu asaxayaa khiyaaru raddi baa furan wakaaladaadiina wax ceeblaad soo gaday laguma burin kara maadaama waxaa la soo gadayo isaguba uu kuu cayinay oo biidnihi shayga mucayanka aad ku gaday aw ishtari awban ama maryo noo soo yibi dhar noo soo gad bu ku yihi maro gaara kuma tilmaamin kuma cayinin lam yajuz ma banaana shiraau maciibin mid ceeble inaad soo gada ma banaana haddaadan ogeyn ood soo gadana beecuba asixi maayo maka khiyaar maaha masaladu tan dambe beecuba beecii markii lagu yihahda soo gal aslan limaslaxati lmuwakili somaynaan dhin wax ceebda inaad usoo gada maslaxadiisa mise madara iyo dhib wixii madaro kuwa caqdiguba asixi maayo suurada hore wuxuu u asaxay isagaa bicaynihaa idnay tan dambena cayn ma idnin cayb hadday yeelatayna maslaxadiisii maaha idan wakaaladaadu mawqiceedii ma dhicin lam yajuz waxaa weeye caqdigu ma asixin wey wayushtaratu waxaa shardiga had intaas waa wakiilkii iyo muwakilkii iyo calaaqadii shuruudii dhex maraysay waxaa la wakaalanayaa soo haray waxaa lagu diraya laftiisa shuruud buu leehay wayushtaratu waxaa la shardiyaa kownu lmuwakali fiihi waxaa la isu inuu yahay macluuman mid la garanaya min bacdi lwujuuhi dhinacyada qaarkood marka laga eego wax la garan kara waa inuu yahay walow qaala hadduu ku yidhaahdo wakaltuka waan kuu wakiishay fii bayci maali xoolahayga inaad iibisaan ku wakiishay way banaanta wa cidqi cabdi addoommadayda inaad xorayso waan ku ogola wa alaaqi zawjaati haweenkayga o dhan furitaankoodaan ku wakiishay waa wax la garan karo shaqada lagu diray shaqa la yaqaano adu inaad aqbasho inaad diidda waa gaar laakiin markii laiswakiilanayo shaqada laysu diraya waa in la garanayo intaasoo dhan saxa u asaxaya aw fii kulli qaliilin wa kaiirin ama wax kasta yar iyo in yar iyo in badanba waan ku wakiishay buu yihi aw fii kulli umuuri arrimahaya oo dhan baan ku wakiishay buu yihi lam yasix ma asaxayo waayo arrimahaaga iyo wax kastoo yar iyo badanba qayb aan wakaalo gelin baa jira arrimahayga oo dhan markaad tidhaahdo tan iyo salaadaadii may wakiilan okay arrimaha qaybaha wakaalo gelin baa jire haweenkii iyo reerihii inaad gubasha ila seexataa ku wakiishay miyaa laga se fii qaliilin wa kaiirin lama ogola waayo waxaa ku jira abwaabtan laysu wakiilanayo wax wakaalo geli karto iyo wax wakaalo geli karin haddii laysku wada daro baطalat fii bacdiha wain baطalat fii bacdiha baطalat fii kuliha luzuman waayo caqdiga waaxidkaa lama tajzi'ayn karo lama qaybin karo kadib axkaam caama fi lwakaalati buu galay wuxuu yihi wayad lwakiili wakiilka gacantiisu yadu amaanati famaa yatlifu macahu waxa isagaa ku dhinta gacantiisa bilaa tafriiqin dayacaad iyo xadgudub la-aan laa yadmanuhu ma danghabayo haddii wakiilka uu adiga wakiil kuu yahay maqaamkaagiina uu taagan yahay adigu xoolahaaga aadaysatay yaduka yadu amaanatin bay ahayd oo wixii kugu luma maadan dan dhowdeen isna yaduhu yadu amaanatin farac bay kaa tahayoo faracu xukumkii asalkuu qaataa laa yadman laakiin faracu waa ka daciifsan yahay asalkiio adi haddaad ku tacadido cid aad u dandhabi lahayd ma jirto laakiin isagoo hadduu ku tacadiyo ciduu u gudayaa jirto marka tafriidku labadii macnaba way soo gelayaan ama wuu dayacay ama isagaaba waxgaarsiiyo waxyeelay wuu dandhabayaa markaas haddii la isqabsado haddii la isku waafaqo inaan tacadi iyo tafriid jirin la garay laguma laha haddii la isku qabsado tafriid baa samaysay tacadi baa samaysay iyo ma samaynin iyo alaab xoolahaagii mihi aad ii dhiibtay sax laakiin waan kuu soo celiyey iyo imaadaan soo celinin masaladaas masaail amaana markii la yadu aaminin marka la yidhaahdo waa masaailka tustahnaa min qawlihi albayinatu calى اlmuddaci walyamiinu calaa man ankar masaail lamaana ma galaan kuma jiraan marka masaa'ilkan oo kaleeto ufiirsa baabka haddii dacwadii laysaystay aad baabkaa la gasho wlqawlu hadalka fii dacwa halaaki inay halaagsantay iyo waraddi inuu celiyey iyo wamaa yudacaa calayhi waxa lagu sheeganayo min alkhiyaanati qawluhu qowl wakiili abcan maca yamiini dhaarbu ku dari haddii la isku qabsado wixii way halaagsameen iyo ma halaagsamin ama way halaagsameen waan ognahay ee adaa dayacay ama ku xadgudbay iyo kuma xadgudbin iyo wixii waan kuu soo celiyey iyo imaadan soo celinin hadday cid allaalay cidday yaduhu yadu amiinin tahay alqawlu qawluhu biyamiini haddaan markhaati jirin walikullin waa xukunka labaade axkaamteeda caamadaa ka mida xukunka saddexaad u sheegay walikullin mid kastoo minhumaa wakiilkii iyo muwakilkiia alfasqu buu leeyahay mataa shaaa wax markuu doono caqdun jaa طarafayni wey adiga wakiilkaana markaa rabtaad xilka iska dhigi kartaa ninkii lahaana markuu rabuu xilka kaa qaadi karaa fain cazalahu xilkii hadduu ka xayuubiyo oo wakaaladii ka casilo walam yaclam unan ogeyn oo fatasarafa uu tasarufo lam yasix tasarufu asixi maayo hada huwa almushkilu fi lmadhab waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu wej waxaa jira uu asaxaya inaa ogaado lakin hada asaxu lqawlayni fi lmadhabi ama asaxu lwajayni fi lmadhab ninka wakiilka ah tasarufkiisu bilidni buu ku helay tasarufkiisuna wuxuu ku buraa bilibطaali saa darteed ninkaad wakiilka ka ahayd hadduu xilkii kaa casilo marka uu ku casilay baad casilan tahay kadib tasarufkaaga oo dhan asixi maayo xataa hadday muddo qaadatay inaad ogaato muddadaa tasarufkaaga oo dhan baail weeyo cinda shaaficiyati akhtaru masaa'ilihi masaa'il dimaai walacraabi markay gasho wey fi istifaa'i qisaasi baa la diray nin filmadhab wuxuu keenayaa idiin sheegi nin jallaadaad lacag siisay hebel qisaas qofku naga dilay maanta koorta soo jar baa tiri markuu ridda ka baxay baa dad tiri waan ka noqday ogaada wakiilnimadii iyo qisaasta isagii moogoo koortu jaray cinda shaaficiyati diyadii ninkaa jallaadka waa lagu leehay ninkaas bilaa bilaa bilaa idni wakaalati buu dilay nin baad wakiilatay caqdu nikaaxin baad u wakiilatay iijaab iyo qabuulkuu dooni ha noqdo gabadhii baad weli uga dhigtay markuu kaa tegay meeshii la fadhiyo baad markhaati geliso waan ka noqday baa tihi gabadhii baa la meheriyey lamaba ogaanina way aqal gashay caqdiga waxba ah kama jiro ama ninkii baaba soo wakiisho nikaaxa isoo aqbal buu yihi markuu aadana wuu ka noqday xuquuq iyo waxbaa la tirsanayo wax waajibay lama ah sababtoo ah baطla biاbطaali la bاlcilm shaaficiyadu har xaalad bay ka soo reebeen nooc wakaalo ah ninka xaakimka iyo qaadiga ay ka soo reebeen waxay dhaheen qaadigu amiirkaa magacaabay oo u wakiishay shaqadan qaadaha inuu qabto fain cazalahu xilka hadduu ka qaado lam yancadil ila bacda اlcilmi markuu ogaado maxaa yeelay limaa calayhim tarataba calaa dalika min adarari bay dheheen ninkan intaasoo xuquuq iyo dibaabu kala jaraya biidnin buu ku kala jarayay intii udhaxaysay wuxuu waxeeyey oo dhan dumada dhan baa fasaadaysay dheheen de tanna waxba kama fogin asalka mas'aladani qawlka madhabkeenu daciif wey asalka mas'aladani masala usuuliyay gashaa masalatu nasi wey xukunka sharciga asalku in lagu camalfalo wey fain jaaa nasku nas baa soo degay xukunka nasa naasikha dambe ma wuxuu ummadda ku laazimaa markuu gaaro mise marka uu soo degay buu ku laazimaa asaxiixu markuu ummadda gaaro wey bidaliil qibladii baa la bedelay waagi hore baytulmaqdis baa la qaabili jiray makaa loo bedelay muslimiintu salaadii uhoreysay ma wada ogaan salaado dambe qaar casar iyo qaar subax ku jiri iyo qaar duhur ku jiri iyo qoloba mar bay soo gaartay kuwa badan iyagoo salaada ku jira dhexda kaga jira loo sheegay qibladii in la bedelay salaadii kamaynan bixin ee qibladii bay u jeedsadeenoo way dhammaystireen qaybtii horay u tukadeen dhinaca kale iyo salaadihii nabigu soo celiya ma dhihin haddii bimujaradi nuzuuli naski uu camalkoodii ku burayo salaadadaa ma asexeen qaybtii hor la soo celiyaa la dhihi lahaa marka ay ogaadeen baa xukunku ku laazimay liundirakum bihi waman balaga wey qiyaas qadiyadaan bayna qadiyadani aadaysaayo markii masaladan mutawalaadka aad tagto masaladii nasakhi iyo cadlulxaakimi iyo cadlulwakiil isku meel baa lagu keenaa saa darteed saxu lqadayni fi lcilmi wuxuu casilmayaa markuu ogaaday waana wejfi madhaba laakin ka madhab ahaan waa daciif wain maata axadumaa midkood hadduu dhinto wakiilkii iyo muwakilkii mid baa dhintay aw junna ama wuu waashay wakiil baad ahaydaysaa ninkaad wakiilka ka ahayd baa bigirihu waa waashay ama jin baa ku dhacay isaga isuu khafiifay ama ninkii wakiilka ku ahaabaa khafiifay aw umiya calayh aw umiyur boolayo koomiya waxbuu galay infasakat wakaaladu way fasakmaysaa oo de midna ninkii wakiilka ahaaba hadduu dhinto muxuuga tasaruf hadduu waashana ahliyaduu ka baxay hadduuba miyir beelana miyir lamas ma tasarufaa maya haddii ninkii muwakilka ahaa arrintaas mid kamida ay ku dhacdana fakacazlihi isagoo casilay buu lamid yahay madhabku waxaa weeye fi wixii ka dambeeyna tasarufaadku baaila wey masalada rajaxnayna ah waxaa weeye cinda buluuqi اkhabari warku markuu gaaro wey intaas baa waxaan kaga baxaynaa baab lwakaala halkaasaan caawa ku daynaynaa insha allahu tacaala maadaama sheekh shariif tawiil cashirkii dhameeyeyna isbuuca dhan cashirkan aan wadaynaa bilahi tawfiq raggiisa kuwa inuuna nin ku nikaah markaasaasa isku nikaah sababta sheeku wuxuu yihi nin baa gabadh walaayada hayay nin raggiisa inuu ku nikaah isagii baa isku bixiyey isagii baa isku bixiyey walaaga noocaasa baabu nikax markii la gaabo hal qadiyada faariqaasi tabiiro culaaliya xuquuda iyo nikaaxa walaayada laba faro ulaada labada sarafa ulaada labada sarafa halka qabiyada faarika nikaax iyo xuquuqda u dhaxeeya waxaa way wilaayada kayfa istaxaqaha iyo qarabka tacaarudaya labadaa qabiyadoda waxay wilaayada kan maalkana waa lamid xujiyada hore istixqaaqa asli haddaad u leedahay labada saraf waa dukaysa bimacnaa wiilkan